bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo koowaad oo suuratulbaqara ka mid a ah. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogaga soo warramay balaaqa oo haddii waxa weeye haweenta la furo bacdigiisa lasoo rajciyeysanaayo o lasoo ceshanaayo cadadka uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay oo ilaahay waxauna soo dhahay addalaaqu marataani ayuuna soo dhahay atadliiq alladii yuraajacu bacdahu weeye ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay aayaddaas iyo wixii axkaamahayoo ku tacalluqaaya aynu soo marnay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala haweenta iyadana waxa weeye mukhtalacadaheeday xukunkeeda ayaa ilaahay noo soo sheegay wixii markaasi aayaddaas iyo sabnusuulkeeda ahayna horey ayaan usoo marnay oo casharkeena horay ku jirtay axkaamtaas markii ilaahay uu ka soo warramay ayuu alla wuxuu yidhi axkaamtaas waa xuduud ilaahay ee ha gudbina ayuu dhahay ilaahay qofkii xuduudda alla gudbana waa daalimiin buu dhahay ilaahay hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa dalaaqi haddii la baa-iniyo oo haweenta waxa weeye dalaaqa lagu baa-iniyo quwunka ay yeelanayso ayaa ilaahay noogaga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa in dallaqahaa haddii ou dalaaqow dheh ilaahay waxaa laga wadaa azawju bacda sintayni weye labadi dalaaqoo hadda la soo sheegay oo bacdigooya la soo rajciyeyso karay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii ou dalaaqow dheh ilaahay zawjki labadi bacdigoodow dheh ilaahay falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso maysowdha ilaahay min bacdu ay bacda dalqati saalisati weye dalqadii saddexaad bacdigeeda xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isa kayrkiisaa alla wuxuu yidhi fa in dallaqaa haddii uu furo zawjku waa bacda sintayni weye labadi dalaaqadood bacdigooda falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu ayuu dha ilaahay dalqada saddexaad bacdigeeda xalaal u noqon mayso oo waxa weeye kuma soo noqon koraayo rajciyo kuma laha xataa tankixa intay ka guursanaysow dha ilaahay zawjan zawj jawskaasoo isaga oo kayrahu isaga kayrkiisa marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan casharkeena horena waa ku jirtay laakiin waxaan ugu soo noqonnay xoogaa markaasi waxa weeye tabyiina ayaa noogaga dhinnay marka haddii naagti saddex dalaaqo lagu furo xalaal u noqon mayso ninka horo ilaa waxa weeye shuruuddan ay ka soo marayso oo waxa weeye waa inuu horta marka hore isagu dalaaqaa kabacdi haddana waxa weeye waa inay nin guursataa oo isaga qayrkiisa ninkaas waxa weeye waa inuu wadiyaa oo jimaac markaasi saxiixa uu markaasi ula yimaadaa waa in haddana waxa weeye uu dalaaqaa haddau dalaaqa bacdigiisa waa haddana inay cuddo tirsataa markaas bacdigeeda ayaa waxaa weeye waay markaasi usoo noqonaysaa waa inay haddana marka e, e, markaas uu dalaaqa bacdigeeda ay cuddo tirsataa cuddada markay ka baxda kabacdi ayay zawjku soo noqonaysaa shuruud waxay iska leedahay toban ah laakiin fiqiga marka la joogo laakiin waxaa weeye shan ay ugu muhiimsan tahay marka hadda ilaahay wuxu yidhi subxaanahu watacaala xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayraysa kayrkiisa wayada'ahaa ayaa ku jirta uu ka wadinaayo sida markaasi xadiis oo bukhaari iyo muslim ay weriyeen ku sugan xadiiskaas wuxuu ahay baa la yidhi haweenta la yidhaahdo tamiimata alquradiya ayaa waxaa la yidhi aad timid baa la yidhi waxayna u timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayadoo waxaa weeye marka hore uu qabi jiray nin maaratayaa ah ina adeerkeeda oo la dhihi jiray rifaacata alquradi rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa haweenkaasi u timiday markaasay waxay tiri yaa la yidhi yaa rasuulallah ilay rasuulkiisiiow inna rifaacata abata dalaaqiyay tidhi rifaaca ninka la yidhaahdo dalaaqayga ayuu baa'iniyey fatazawajtu waxaan guursaday bicabdiraxmaan ibnu zubayr ayaan guursaday tidhi wa innamaa macahu misla hudbati sawriyay tidhi waxa weeye ninkii markaasi ay guursatay oo cabdiraxmaan ibnu zubayr ahay ayay waxay ku sheegaysaa inuu nin cimiino uu ahay oo waxa weeye xunna ay ku dhacday oo waxay tiri waxa isaga uu haysto oo masalan ba iyadoo farjigiisa tilmaamaysa waxa weeyey tiri maradarafkeedoo kaleentood macnaha waxay ku tilmaamaysaa xagga istirkhaha sida uu yahay sidaa markay tidhi hadal markaasi oo qayxan markay dhahday oo waxa weeye aysan xataa waxa weeye kinaayo iyo waxba aysan ku samaynin oo sariix ay u sheegtay ayaa rasuulku calayhi salaatu salaam dhoosha ka qoslaa layidhi markaasuu dhahay nabigu aturiidiina an tarjicii ilaa rifaaca ma waxaad doonaysaa inaad ninkaaga hor oo rifaaca aad ku noqoto laa ayuu dhahay ku noqon maysid xataa yaduuqa cusaylataki waxaa weeye ilaa ninkan cabdiraxmaan ibnu zubayra malabkaaga uu ka dhedheminaayo malabyarowgaaga wa taduuqii cusaylatahu ilaygu adigune malabyarowgiisa aad ka dhedheminaysid rasuulka alayhi salaatu salaam wuxuu ka kinaayoonayaa ladatuljamaaca ayuu markaasuu cusaylo uga kinaayoonaya malag uga kinaayoonaya oo waxa weeye ilaa markaasi waxa weeye ninkaas uu ku jimaacaayo waxa weeye ninku uma noqon koraysid oo markaas kabacdina uu ku furaayo marka waxaa la yidhi haweentii mudday joogtaa la yidhi oo waxay la joogtaa la yidhi cabdiraxmaan ibnu subayrka ay cilniinimada ku sheegaysay kabacdiyay timid baa la yidhi nabigu u timid calayhi salaatu salaam markaasay waxay tidhi inahu masanii wadiqtu minhu wadaaqa minii ninkaasu waa itaabtay oo waa ijimaacay anigu waxbaan ka dhedhemiyey isna waa iga dhedhemiyey markaasuu rasuulku dhahaal yidhi calayhi salaatu wasalaam inna qawlaka inna qawlaki alawal qowlkaagi horo kadabakal aana hadalkaagi hore ayaa midka hadda sheegaaya middaa hadda sheegaysid hadalkaagi hore ayaa beeninaagu dhah qowlkaagi horo midda hadda aad sheegaysid ayaa beenina u dhahay nabigu calayhi salatu salaam warkaagana wax kama jiraan sidaas markay ihayd waxaa la yidhi waxay u timid baa la yidhi abubakar asidiiq waktiga khilaafadiisa markaasay waxay ku tiri yaa la yidhi warkii ay nabigu ku dhacday marka rasu abubakar isaguna wuxuu dhahay inii shahidtu anugu waxaan goobjoog ahayo dhahay maji'at imaashadaadii lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam inii shahidtu maji'ika ayuu dhahay lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wa kalaamuki lahu maxaa yeele markay barka hore ay u imaanaysa nabiga calayhi salatu salaam abubakar waa la fadhiyey marka abubakar waxau dhahay anugu waxaan goobjoog ahay markaad nabigu imaanaysa iyo hadalkii aabbahiisa iyo wuxuu kuu dhahayay ninkaas ku laaba laabamaysidow dhahay weli waxay raadinaysaa ninka horey raadinaysaa marka haddana sayd cumar waktigii khilaafadiisay u timiday markaasuu waxa weeye sidii sidiibay ku dhacday markaas say cumar wuxuu dhahay in cudti ayuu dhahay lirifaaca haddaad rifaaca ku laabatau dhahay rajamtuki waan ku rajminaa dhagax ayaan kugu dilaa u dhahay maxaa yeele waxaad noqonaysaa naag zaaniyada ayaad noqonaysaa marka waxa weeye jimaacu inuu laabudda uu yahay ninka haddii waxa weeye naagta ninka hore uu baa-iniyey oo waxa weeye markaa inay doonto inay ku noqoto ay doonayso ninkan dambe guursanayso inuu jimaac laabudda uu yahay xadiiskaas ayaa laga qaadanaya waana xadiis saxiixayn weeye khilaaf yar yar waa jira laakiin taas muctabar saas u macan weeye xadiiskan marka waxaa weeye xadiis saxiixayna waxaa weeye caaisho ayaa werisay marka aayaddan saasay ku soo degtaa yidhi waa sacaamo xukunkeedu hadda ayuu markaasuu mawjuud yahay marka ilaahay wuxuu yidhi fain in dallaqahaa haddii uu dalaaqo zawjkii labaad ayaa laga wadaa fa in dallaqahaa haddii uu furo ay zawju saani weeye ninkii labaad falaa junaaxa dembiyowdha ilaahay calayhimaa korkooda ma aanowdha ilaahay zawjkan iyo waxa weeye macnaha waxaa laga wadaa zawjka horo iyo haweentan weeye fa in dallaqaa haddii uu furo macnaha waxa weeye ninki ninay guursatay ninki waxaa weeye waa soo jimaacay kabacdi ayuu maaragtay yaa soo furay dabacdiyay cuddo tirsatay markay cuddo tirsatay bacdigeeda inay ku laabato ninkii horo waxa weeye dembi kor ka wada maanu ilahay leeyihi fain dhallaqaa haddii ou furo ilaahay zawjkii labaad falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma anowdha ilaahay azawjatu wazawjul awali weeye zawjada iyo ninkii hore inay isku laabtaan ah, an yataraajaca ayuu dha ilaahay falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda maahan an yataraajaca inay isku noqdaan is-ceshadaan weeye oy nikaax isu ceshadaan u dha ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye bacda inqilaa alciddati weeye markay ciddadu ay go'do kabacdee waayo ninkii dambo inay ka ciddo tirsataa laabudda waa iduna wey markay ciddadaas ka tirsata kabacdi nikaax jadiida ayay iskula soo noqonayaan oo cusub ayay iskula soo noqonayaan wixii markaasi waxa waaye saddex dalqayna ugu soo noqonaysaa maadaama naag markii hore lagu baaniyey saddex ay tahay oo hadda waxaa weeye shuruud ina soo marta ninkii ugu soo noqonaysa waase goormee ayuu dha ilaahay indannaa hadday malaynayaan labadaa isku soo noqonaya an yuqiimaa inay uqumaayaan xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa ay uqumaayaan indannaa hadday malaynaanow ilaahay an yuqiimaa inay uqumaayaan oy toosinaayaan xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa waxaa laga wadaa inaysan waxa weeye aysan isku xadgudbayn oo naagtuna ninka xuquuqdiisa ay ilaalinayso ninkuna naagta xuquuqdeeda uu ilaalinaayo saas ayaa laga wadaa macnaa iqaamati xuduudillaahi weye weye zawaalu maa fii anfusihima weye waxaa la rabaa wixii naftooda ku jiray oo waago hore ay ku kala tageen inay meesha ka zuulaan oo waxa weeye dalaaqooda sababta u ahay laakiin wixii marka hore dalaaqii hore wixii sababay hadday meesha yaaliin isku naqashadood waxba tari mayso xuduudda ilaahay aysan ilaali karaynin wa tilka taasowdha ilaahay axkaamtaas la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduudiisa weeye waa xuduud allowdha ilaahay axkaamtaasu yubayinuhaa alla waa caddaynayaa liqowmin qoom ayuu u caddaynayaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaayow ilaahay waa dadka waxa weeye axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey tadabburaaya oo ku cibro qaadanaya kuna camal fanaaya ayaa loola jeedaa macnaha waxa weeye yatadabbaruuna ee yanduruuna fii cawaaqibi umuurihim weeye umuurtooda cawaaqibtooda kuwa fiirinaaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamkaas u caddaynayaa waidaa waktigii dallaqtum aad furtaan ow ilaahay annisaa'a haweenka aad furtaan fabalaqna dabeedna ay gaarhaan ajalahunna ajalkooda ay gaaraan waxaa laga wadaa meeshaan qaarabna inqilaa'i ciddatiina weeye ciddadooda inay go'day u dhowaadaan weeye waxaa halkaan ilaahay nooga warramayaa haweenka la dalaaqay dalaaq oo waxa weeye rajciga lagu dalaaqay sida waxa weeye la yeelaayo ayaa ilaahay aayaddaa noogu sheegayaa waidaa waktigii dallaqtum aada hurtiinowdh ilaahay annisaa'a haweenka oo falbalaqna ay u dhowaadaan weeye ay ka dhigan tahay ajalahunna ajalkoodii oo ciddadooda inay go'do ay ku dhowaadaan fa amsikuuhunna haystowdha ilaahay fa amsikuuhunna haysta waxaa laga wadaa soo ceshada weeye bian turaajicuuhunna waa inaad soo ceshataan bimacruufin si macruufowdha ilaahay oo rajciyadu waxaa la rabaa inay macruuf ahaato macruufku waxa weeye min kayri liraarin dhib la'aantiis weeye oo horay baanu u soo marnay haweenta in la soo celiyo rajciyo lagu soo celiyo ayadoo la dhibaayo xaaraan weeye bimacruufin si macruufahow dha ilaahay ow ambase sarrixuuhunna sii deeyow dha ilaah bimacruufin si macruufa oo waxaa laga wadaa iska daayo utrukuhunna xataa tanqalii ciddatuhunna waxa weeye iska daayo ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso maxaa yeele haweentan oo maaragtay rajciyada lagu furayo ciddatu rajciya ku jirta haddii layska daayo on la soo raciyeysan ciddadeedu waa dhammaanaysaa saasay ku baa'inaysaa marka waxaa laga wadaa ow sarixuuna bimacruufin iska daayayo ilaa cudadeedu ay ka dhammaanayso ilaa cudadeedu haweenta ay ka dhammaanayso iska baa'inaysa iyadu walaa tumsikuuhunna ha haysanow ilaahay haweenka ha haysana oo radcaha ku haysana diraaran liajli diraari dhib daraaddiisa walaa tumsikuuhunna ha haysanow ilaahay oo macnaha haweenki rajcaha ku haysanoo ha soo ceshana laraaran dhib daraaddiisow dha ilaahay haweenta marka la soo ceshanaayo ayagoo la dhibaayo in dhib daraaddiis loo celiyo waxa weeye xaaraam weeye maxaa yeele qaar waxaa dhici karaysa masayr daraaddiis iyo waxyaabo kale ayagoo qaba inay haweentii u soo celiyaan marka taasoo kalentood looma baahna waxaa la rabaa marka la soo celinaayo in dad alla ay tahay oo waxa weeye dan ee wanaagsan laga leeyahay marka ilaahay ha haysanooda ilaahay haweenka dhib daraaddiisa litactaduu inaad ku xadgudubtiin inaad ku xadgudubtaan weye xadgudubka waxau noqonayaa in loo dhibaato geliyo inay haweentu isfurato weye ah, taas markaasi waxa weeye in loo dhibaato geliyo weye iyo waxa weeye waxaa kaloo dhibku noqonayaa in masalanba naagta xabsiga lagu dheereeyo oo ay markaasi ninkan u xabisnaato waman yafcal ruuxi falowl ilaahay daalika kaas oo haweenka waxa weeye dhib ku haysta waman yafcal ruuxi fala daalika kaasowdha ilaahay faqad xaqeeqehe dalama waa dulmiyey nafsahu naftiisa ayuu dulmiyow ilaahay qofkaasi waxa weeye naftiisa ayuu dulmiyey oo wuxuu noqonayaa qof daalima ayuu noqonayaa wahawna naftiisa ku dulmiyey bitaxriidihaa ilaa cadaabillaahi weeye cadaabki ilaahay ayuu u bandhigayaa maxaa yeele qofkaan haweenta soo rajciyeysanaya waxaa la rabaa si macruufa inuu ku soo rajciyeyso haddaan wixiisu macruuf aysan ahaynin oo larar ay tahay naftiisa cadaab ilaahay ayuu u bandhigayaa walaa tattakhiduuha ka yeelanowd ilaahay aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa usuan an jeesjeesa ka yeelana aayadaha alle subxaanahu wa tacaala oo ilaahay idiin sheegaayo jeesjeesa kan dhiganowdha ilaahay maxaa yeele sidaan xukunka alle u sheegaayo qofkii khilaafa wuxuu noqonayaa qof aayadaha ilaahay ku jeesjeesay dadka musaazi'iintaana waxaa weeye mucadabiin weeye wadkuruu xusowdha ilaahay mu'miniinow nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey nicmadaas waxa weeye nicmatu lislaam maxaa yeele mar haddii ilaahay dad muslimiina uu naga dhigay inaan shareecada ilaahay ku jeesjeesno ama aan fuulaysanno waa xaaraam weeye waxaana noqonaynaa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadii oo ugu nimceeyey waxa weeye ku kufriya ayaanu noqonaynaa marka waxaa la rabaa axkaamta sidaa in loo ilaaliyo xusuus xasuustowna ilaahay nicmada ilaahay idinkugu nimceeyey iyo wamaakii anzala uu dejiya alle calaykum warkiina uu ku dejiyey oo min alkitaabi kitaabka qur-aankaa ahowdha ilaahay waalxikmati xikmada ahowdha ilaahay xikmadu waxaa weeye maa fiihi min alaxkaami amase waxaa weeye axaadiisa nabiga calayhi salaatu salaam nimcada waaweyn oo alla na siiye ayay ka mid yihiin marka waxaa la doonayaa in lagu camal falo kitaabka ilaahay yacidukum alla waa idin wacdinayaa bihi kaa alla soo sheegay ayaa alla idinku wacdinaa howdha ilaahay oo waxaa laydinka doonayaa inaad ku shukrisaan shukriguna waxa weeye kitaabka ilaahay in lagu camal falo haddaan kitaabka ilaahay lagu camal falin waxay noqonaysaa nicmada shukrigeeda in laga tegey alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yacidukum alla waa idin wacdinayaa bihi kaa ayuu idinku wacdinayaa llaha alla ka cabsadowdha ilaahay waclamuu ogaada anna allaha alleh bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allii ku cilmiga inuu yahay ilaahay alla ka cabsadow dhah ilaahay cabsida allah waxay noqonaysaa awaamirta ilaahay in la raaco waxa ilaahay naga reebaana aynu ka harno maxaa yeele haddaan dalaaqan iyo axkaamtiisa awaamir iyo nawaahi ayaa ilaahay noogu sheegay haddana alla wuxuu yidhi waxaad ogaataan alla shay walba inuu caalim ku yahay oo alla wax ka qarsoon aysan jirin marka qof kasta waxa weeye waxa uu samaynaayo alla waa og yahay marka waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa in layska ilaaliyo oo laga taxadiro waxa alla uu noogu aroonaayo waidaa waktigii ayuu dhaadina ilaahay dallaqtum aad furtaan annisaa'a haweenka aad furtaan oo fa balaqna ay gaaraan ajalahunna ajalkooda ay gaaraan waxaa laga wadaa haweenkii markii la dalaaqo oo waxaa weeye ciddadoodii ay go'do aayaddan iyo aayaddii horo waxaa weeye isku mid maahan aayaddii hore waxaa laga waday markii waxa weeye naasi idoo ciddatu rajciga ku jirta ee waxa weeye ciddadeedii ay dhowaato inay goodo in markaasi waxa weeye qabla intaysan ciddadii go-in la soo ceshado oo waxaa markaasi eeday haweentii waa la furay waxa weeye lama baa-inin waxay ku jirtaa ciddatu rajciyo markay dhowaato ciddada ay u dhowaato inay goodo ayuu dhahay ilaahay haysta si macruufa ama iska sii daayo u dhahay aayaddan hadda iyada waxaa looga warramayaa haweentii markii la furo oo waxa weeye aan la baa'inin laakiin waxa weeye hal dalaaqa ama laba dalaaqa lagu furo isla markaasina waxa weeye cuddadeeda ay iska dhammaato taasaa laga wadaa weeye xukunka markaasi meeshaas ka imaanaya ayaa ilaahay noo sheegayaa waidaa waktigii dallabtum aad furtaan ow ilaahay annisaa'a haweenka aad furtaan oo fa balaqna ay gaaraan ajalahunna ajalkooda ay gaaraan meeshaan waxaa laga wadaa inqalad ciddatuuna weye ciddadooda ay go'do weye falaa tacluuhunna haweenkaasa meermeerinow dha ilaahay an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii furay inay guursadaan weye aayaddan marka waxa weeye sawi nusuulkeeda ayaa sidaas ahay baa yidhi oo waxaa la sheegay baa layidhi macqal ibnu yasaar saxaabiga la yidhaahdo walaashiis ayaa waxaa furay baa layidhi zawjkeediyaa furaa layidhi haweentaas waxaa la dhihi jiray jamiilo ayaa la dhihi jiray zawjkeedana waxaa la dhihi jiray saxaabiga liila ayuu ahay caasim ibnu caday ayuu ahay marka waxa weeye jamiila iyo caasim way isfureen baa la yidhi waxayna isku fureen baa la yidhi amba hal dalqadood ama laba dalqay isku fureen macnaha markay isfuraayeen saddex dalaaqa iskuma fureen maxaa yeele saddex dalaaqoo laysku furo xukunkeeda waan soo marnay marka ayaday saas tahay ayaa waxa weeye haweenta cudadeedaa iska dhammaatay asaguna sooma rajciyeysanin marka haweenta cudadeedu markay dhammaato oo aan la soo rajciyeysanin esranaan la baa'inin xukunka ay yeelanaysaa ilaahay nooga warramayaa in nikaax jadiida lagula soo noqonaayo ayadoon meeshaa zoog uusan gelin ayaa ilaahay noo sheegayaa aayaddan xukunkaasay ku tacalluqaysaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markaad furtaan ay ajalkoodi gaadhaan falaa ta'duluuhunna ha meermeerina waa haddana la khidaabayaa dadkii owliyadooda ahay weye sida hadda sawnasuulka ahayo macqal ibnu yasaar walaashiis oo jamiila ayaa waxa weeye ayada ee zawjkeedii hore inay isku noqdaan ayay maaragtay adamceena yidhi markaas waxaa weeye macqal ayaa u diiday ba yidhi xadiis oo xaakim weriyoo saxiixa weeye macqal waxau dhahay ninkaas ku noqon maysidoo dhahay markaasuu u diiday ba layidhi markay sidaasi dhacday ayaa aayaddaanu soo degtay markii aayaddan soo degtay haddee saxaabada sha'nigeedu waxaa weeye qur-aanka ilaahay marnaba khilaafi maayaan marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falaa tacduluuhunna ha meermeerinowdha ilaahay ah, ha meermeerina an yankixna inay nikaaxsadaan aswaajahunna raggoodii ay nikaaxsadaan owdha ilaahay raggoodii furay weeye inay ku naqdaan weeye hadda meeshaa lama dhihin xataa tankixa zawjan hayrahu maxaa yeele meeshaan waxaad ku ogaanaysaa dhalaaq oo markaasi waxa waaye oo markaasi la eh, oo la baa'iniyey amase waxa weeye dhalaaq oo batatamo lagu furay ma usan ahan waxa waaye ama hal dhalaaqaa lagu furay ama labaa lagu furay kabacdi ayaa waxa weye idoon lasoo soo rajciyey iska dhamaatay ayadan xukunkaasay ka warramaysaa marka ilaahay idoon subxaanahu wa ha ha meermeerinowdha ilaahay raggoodii inay maaragtay isguursadaan ee raggooda ay nikaaxsadaan waa ka goormee idaa wasigi taraalow ay isu raalli ahaadaan idaa taraalow markay isu raalli noqdaan oo aswaajti iyo maaragtay haweenkii raalli ay isu yihiin baynahum dhexdoodowdha ilaahay bilmacruufi si macruufa oo sharciga ku wanaagsan idaa wasigii taraalow ay isu raali noqdaan baynahum dhexdoodowdha ilaahay bilmacruufi si macruufa oo sharciga ku wanaagsan markay raalli isugu noqdaan faraha ka qaada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeele waxaa ka dhexaysa cilaaqa weyn ayaa ka dhexaysa daalika nahyigaasow dha ilaahay oo layska iska maaragtay nahyinaayo cadligaas la samaynaayo oo raggii haweenkii isfuray inay isku soo noqdaan la kala celinaayo taasoo la iska nahye weeye daalika nahyigaasow dha ilaahay yuucadu waxaa lagu wacdinayaa bihi isaga man duulkaan ahaaday oo minkum idinka idinka mida yu'minu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo weli welyoom yoomkii al aakhir oo damboodh ilaahay maxaa yeele hadda xukunkaan la sheegaayo qof ilaahay iyo yowmul aakhir rumeeyey ayaa xaqiiqatan ku intifaacaya cid kale waxaa weeye waxba kuma deefayso alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala daalika nahyigaasow dha ilaahay subxaana wa tacaala yuucadu waxaa lagu wacdinayaa bihi isaga min duulkaan ahaaday oo minkum idinka idinkamid ow dha ilaahay yuuminu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo welyomi yoomkii alaakhiro oo dambo maxaa yeele waxa weeye qofkaas ayaa ku intifaacayo weeye cidaan ilaahay iyo yowmul aakhir aan rumaynin kuma intifaacaysaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdigiisa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala manhiyaadka ahay iyo wixii ma'muuraadka ahay qof ilaahay yowmul aakhir rumay ayaa ku intifaacayo daalikum kii naasow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye cadli oo laga tago ayaa askaa khayr badanow dha ilaahay lakum idinka idin khayr badan marka hadda ilaahay wuxuu la khidaabayaa dadkii markaasi owliyada u ahay haweenkaas ayaa ilaahay wuxuu leeyahay daalikum kiinaas weeye raggi iyo haweenkii is israbay oo hadda ka horna isfuray haddana waxaa weeye nikaax jadiida inay isku soo ceshadaan doonaaya waxaa weeye in laga tago maaragtay caqligooda oo la meermeesho kaas ayaa idin khayr badan ow ilaahay wa kaas ayaa idin daahir aansho badan weeye ayaga iyo idinkaba weye maxaa yeele waxaa meesha ku jirtaa layidhi limaa yukshaa cala zawjayni min arriibati yaa layidhi bisaabi lcilaaqati baynahumaa wax hadda saas loo leeyahay wax kastoo alla sheegaaya subxaanahu wa tacaala waxaa ku jirta xikmad ballaaran ayaa ku jirta oo hadda ilaahay markuu leeyahay daalikum kiinaas ayaa askaa idin khayr badan lakum idinka waa tar idin daahir aansho badan oo dadkii owliyada haysaasa leeyahay waxaa meesha ku jirtaa la leeyahay waxaa zawjaynkaas loogaga baqayaa layidhi shaki ayaa markaasaa looga baqayaa oo waxa weeye waa loo baqayaa ayaga maxaa yeele shaki baa meeshaas gelaaya cilaaqada markaasi waxa weeye ayaga ka dhaxaysa ayaa aad aad u weyn weye maxaa yeela labadan qofoodoo isfuray oo hadda ka hor soo dhaqmi jiray waxaa ka dhaxeeya cilaaqa weyn ayaa ka dhaxaysa waxaa weeye aqoon bay isu leeyihiin marka waxaa dhici karaysa inay markaasi waxa weeye isku fasahaadaan oo markii la kala celiyo ilaan dad waxa weeye ogaal iskula wehiyeen inay waxyaabo kaloo fasahaada ay dhexdooda yimaadaan marka waxaa loo baahan yahay dadka waxa weeye dadka isdoonaayo oo noocaasa inay iska daayaan maxaa yeele fidnaa imaan karaysa mar haddayba si sharciga ilaahay ku wanaagsan ay isugu tegayaan in la dhaafo ayaa laagu daaweeyey si waxa weeye meeshu aynan fasaad ugaga imaanin wallaahu allow dhah ilaahay subxaanau wa tacaala yaclamu alla waa og yahay waxa maslaxadu ay ku sugan tahay ilaahay yaqaan maxaa yeele haddaan ilaahay subxaanau wa tacaala waxyaabahan uu nafaraayo ama uu ilaahay naga reebaayo waxaa weeye waxyaabo maslaxad rabbaaniya ay ku jirto maxaa yeele culammada caarifiintaah waxay yidhahdaan afcaalullaahi laa takluu can masaalixay yidhahdaan afcaasha ilaahay masaalix kama marnaba marka marnaba marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alla yaclam waa og yahay maa fiihi almaslaxa weeye waxa maslaxadu ay ku sugan tahay wa antum idinkusa ayuu dha ilaahay laa taclamuuna ma ogsoonidiina waxa maslaxada bani aadamka ay ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa yaqaan idinkusa ma garanaysaan ee waxa weeye amarka ilaahay raaca markii amarka ilaahay la raaco waxa weeye maslaxadii saasay ku imaanaysaa macnaha waxa weeye walaa tudiicuu weeye anfusakum naftiina ha ku adeecina filcadli meermeerintaas weeye oo ragyaa weenkii israba ila kala celiyo famataa kaana likullin minhum maa raqda weeye filaakari haddii waxaa weeye mid walba midka kale raqba uu ka leeyahay falaa yakun minku mancuhaa laga wadaa waxa weeye adinka yaan manci laydinkeelin fii daalika weeye li'annahu laa maslaxata fiihi maxaa yeele mancigaas maslaxa kuma sugna caadada ilaahay kitaabkiisana waxay ku bireertaa layidhi in waxaa weeye axkaamta iyo qisasta ee waxaa weeye ay soo dhex gasho mawaacid ayaa layidhi oo waaweynaa layidhi marka waxaa weeye sidaas ayaa ilaahi subxaana wa tacaala ugu warramayaa wallaahu yaclamu alla waa og yahay ilaahay wa antum idinku sallaa taclamuuna ma ogsoon marka amarka ilaahay raac weeye halkaas marka waxaa weeye casharkeenna ayaa noogugu eg wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تصرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol soddon iyo saddex oo suuratulbaqara ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay dalaaqii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga waramayaa axkaamta la yidhaha axkaamu ralaac ayaa ilahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرلتم به من خدمة النساء أو أغنمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo saddexaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay axkaam dhowra ah oo dalaaqa ku tacalluqaysa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay alla marka hadda wuxuu nooga soo warramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey naagta waxaa weeye oo lagu baa-iniyey saddexda lagu baa-iniyey iyo tii waxaa weeye aan lagu baa-inin oo markaasi laba dalqadood lagu furay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga soo warramay marka allah wuxuu na soo dhahay haweenka haddii aada furtiin oo ajalkooda ay gaaraan oo ciddadooda ay dhammaato ha meermeerina ayuu dhahay ilaahay isagoo dadkii awliyaa u nisaa ahay la hadlaaya alla subxaanahu wa tacaala oo ha ka meermeerina inay guursadaan raggoodii u dhahay oo horay u furay aayaddaas nusuulkeediina waanu soo marnay oo waxaa weeye naag hal dalaaqa lagu furay ama laba lagu furay ee ciddadeedii ay dhammaatay marka ay dhammaato bacdigeeda ayada markaas iyo ninka hore u furay ay doonayaan inay isku naqdaan marka naagtaas waxaa weeye bilaa zawjin ayadoo nina uysan dhex gelin oon muxallil uusan jirin ayaa waxa weeye isku naqon karaa nikaax cusub aayaddaas ayaa noogu dambaysay aayadda ka horeysana waxaa weeye ayagoo markaasi ciddadii wili haweenta ay ku jirto hal dalaaqo ama laba lagu furay laakiin ciddadii weli aysan ka bixin ayaa xukunkeed u ahay aayaddaana waxaynu ku soo marnay ayadoo hal dalqa ama laba lagu furay hase yeeshee ay daa-intayo aan la soo ceshanin ayaa ilaahay nooga soo warramay saw nusuulkeediina waan horaan usoo sheegnay hadday isu raadi noqdaan dhexdeedoodha ilaahay si macruufa ah. nabigaas la iska reebaayo meyrmeydintaani waxaa lagu waaninaa howdha ilaahay qof idinka idin kamida mu'miniinta oo ilaahay yowmul aakhir rumaynaayo maxaa yeele isaga ayaa ku intifaacaya axkaamta ilaahay qof iimaanla ayaa ku intifaacda marka alla wuxuu dhahay cadligaas oo laga taga meermeerintaas ayaa idin khayr badan idinna daahir ahaansho badanow dha ilaahay maxaa yeela labada nin labada ha labada zawjka iyo zawjadaan dhihi lahay ragga yaa weenka isguursada hadda ka hor waxaa markaasi dhexdooda taalla wax la yidhahdo cilaaqa weyn ayaa taalla shakina waa la ysaga qabi karaa marka waxaa la rabaa mar haddii nikaax cusub oo iskula soo noqonaya isdoonayaan in laysu daayaa la rabaa ilaahayna wuxuu dhahay subxaana watacaala waxa maslaxadu ku jirta ayuu ogyahay idinkuna ma ogsoonidiin buu dhahay aayaddaynu meeshaan ka gelayna waxaa looga warramayaa axkaamu ralaac ayaa looga warramayaa taasoo waxaa weeye ka dambaysa dalaaqi munaasabna u ah oo ilahay halkan ugaga warrami doonaa subxaana wa tacaala alla markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala walwaalidaati yowdha ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way nuujinayaan owlaadahunna owlaadooda xowlayni laba sanowdha ilaahay xowlaynkaasoo kaamilayni oo kaamila haweenka markaasi ilmaha dhalay oo markii ilmaha ay dhaleen la furay owlaadda markaasi siday u nuujinayaan iyo kuwii la qababa ayaa hadda halkan ilaahay nooga warramaya walwaalidaati ow dha ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way nuujinayaanow dha ilaahay waa khabar oo bimacna alamar alamrado laamulmraa ku qadiran meesho waxaa la leeyahay liyanlicna ha muujiyaana weeye saasaa lasoo qadirayaa maxaa yeele waxaa la ishaarayaa jumladaanu inay khabariya lafdan ay tahay inshaa'iya macnan ay tahay weeye qasadka hadda waxaa weeye amarkan laga leeyahani waxaa la yidhi waa amru nadbi baa la yidhi waa sunaa la yidhi hooyada sunna uu yahay laakiin waa markii la helo shuruud oo saddexa la helo ayaa amarkaasu amru nafyi ou noqonayaa shuruuddaas haddii la waayane amarkaasu amru wujuub ou noqonayaa marka waxa weeye amarkaanu amru nafyi ou noqonaayo shardiga koowaad waxaa weeye haddii ilmahaanu aabbo ay leeyihiin oo xoola haysta haddii ay leeyihiin weeye amase waxa weeye maal ayuu leeyahay canugaanu isla markaasina waxa weeye waxaa la heli karaa naagtan hooyadiisa naagaan ahayn oo nuujisa ayaa la heli karaa oo aan hooyadiis ahayn weeye waxaa kaloo shardiga markaasi haweentaas aan hooyadiis ahaynna maaskeeda inuu aqbalo haddii shardi saddexdaa shardi kamida la waayo hooyada ilmaha dhashay inay nuujisaa waajib ku noqonaysa ilaa markaasi waxa weeye caanaheeda uu ka kaaftoomaayo marka alla wuxuu dhahay walwaalidaatu kuwa wax dhalay yurdicna ha nuujiyaano owlaadahunna owlaadoodow dha ilaahay xowlayni laba sanowdha ilaahay awlinkaasoo kaamilayn oo kaamila waa sifa mu'akada lidaalika weeye laba sano oo kaamila ha nuujiyaano ayuu dhahay ilaahi subxana wa tacaala daalika kaas usoo qadaro si laabta ugu tacalujiso daalika kaasou dha ilaahay haweenka kaamilka oo la nuujinaayo ilmaha liman duul ayuu u dha ilaahay araada doonaayo an yutimara laacata nuugmada inuu taam yeelo laba labada sano haweenka wax nuujinaaya waaweeye kuwa doonaya inay ilmaha muugmada ay utaam yeelaan wax laga ziyaadi karana ma jirto laba sano lagama ziyaadi karo haddii sida kaamilka awlaadda loo muujinayana waa in laba sano la gaarsiiyaa daalika kaas isoo qadiro oo labada sanoo la nuujinaayaa liman duul ayuu u sugnaadowdha ilaahay araada doonaayo an yutimara laacata muugmada inuu taam yeela doonaayo marka haddii haweenkii la yidhi awlaadooda ha muujiyaano laba sano oo kaamila ha nuujiyaano taasna waxaa weeye qofkii doonaysa inay ilmaha nuugmada u yeesho ay arrintu tahay waxaa weeye haweenkiina dee haweenkii la furay ay ahaayeen maxaa yaele dalaaqaan kasoo waramaynay ilmihiina markaasi ay muujinayaan ilmahaasi ay muujinayaan waalidkoodii ayaa waxa laga doonaya ilaahay ka warramayaa ilaahay horiga calalmawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisaa wa calalmawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa ka loo dhalay muxuu yahay aabbihii weeye waalidul abi ayaa laga wadaa waalidul waxaa laga wadaa waalidul ibni oo waalidul owlaad weeye owlaadi waalidkooda ayaa laga wadaa wa alal mawluudi lahu ka loo dhalay waxaa korkiisa u dhahay alla subxaana wa tacaala risquhunna haweenkaas risqi siintooda inuu haweenkaas waalidaadka oo quudiyo ayaa waajib ku noqonaysa mar haddii waxa weeye ilmo ay u nuujinayeen ah, sidaas ayaa la leeyahay wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa risquhuna risqisiintooda ayaa korkiisaa weeye ah, ila risqisiye weeye marka hadda idcaamu lwaalidaad weeye hooyooyinkii in la quudiyo ayaa la doonayaa oo waalidka markaas ilmaha kan iska le inuu quud siiyo ayaa la doonayaa waalidka markaasi owlaaddan loo nisbaynaayo ayaa la rabaa in markaasi waxa weeye haweenkaas murgacaadka inuu quursiyo ayaa la doonayaa ah, wacala mawluudi lah hadda marka uu leeyahay waxaa lagu ixtiraazayaa ibnu zinaha ayaa lagu ixtiraazayaa mid oo markaasi waladu zinaa weeye hadda waladu markaasi aabada loo sheegi maayo iyo qof markaasi waxa weeye aabihiis la-aan uu ku anfiyey aabbaha markaasi shay ku laazimi maayo maxaa nasabkiisa waa ka go-an yahy kii xataa waxa weeye zinada ku dhalay ka dooni maayaan maxaa yeela wax shay xun seefbal xumaa ku dhasho weeyo hadda wax loo nisbaynaa ma jiraan mawluudi lahiga saasay keenaysaa iyo wakiswatuna marashadoodow ilaahay inuu risqi siiyo barasho siiyaa la doonaya oo nugmadaas oo ku siiyo weeye waa se goorme idaa kuna mudala mudallaqaad hadday yihiin weeye naaga la furay ayaa loola jeedaa oo markaasi furiin oo baa-ina laakiin naagaha rajciyooyinka iyo naagaha ninku markaasi eh, uu qabo waxaa weeye ayaga ujra ku waajibi mayso inay markaasi ninka uusan ku waajibi mayso nuugmada inay uga qaataan sida imaamuna ashaafici qabo imaam maalinkiyaa wuxuu leeyahay markaasi naagta aan shacnigeeda ahayn nafteeda inay wax ku nuujiso sida naagaha boqoradoo kale ushra waa ku qaadan kartaa laakiin naagaha mara markaas saas uu leeyahay waayahay culamada kaleenteedna markaasi waxay leeyihiin oo sida abu xaniifa iyo maaratay imaam axmed riwaayadtiisa ayaguna waxay leeyihiin ushro markaasi inay ku qaadato markaasi way u banaan tahay wayna ku qaadanaysaa hase yeeshee markaasi usradaasu mid oo markaasi waxa weeye wujuuba ma keenayso wujuub m mid waajiba noqon mayso laakiin hadday adiga mudallaqaad ay yihiin usrada markaasi in la siiyaaho oo ilmaha nuujintooda lagu siiyaaho waajib ayay noqonaysaa alla markaa wuxuu yihi wa watacaala wa kiswatuhunna kiswadooda ayaa korkiisa hawdha ilaahay bilmacruufi si macruufa ah oo macruufkan waxaa laga wadaa biqadri daaqati inta isaga awoodiisa maxaa yaele dadku isku awood maahan qof walba awoodiisu intay la eg tahay ayuu wax ku bixinayaa weeye haddii markaasi waxaa weeye uu yahay mucsir hadduu mutawasid yahay hadduu maaratay eh, uu yahay muusir hadduu yahay intaasaa loo fiirinaya yusran cusran wa yasaaranaa loo fiirinaya iyo markaasi tawasul markaasuu dha ilaahay laa tukallafu la mashaqay maayo nafsu naf la mashaqay maayo ilaa wusxaa daaqadeeda mahe oo haddaa markaa waalidkan la yidhi hooyooyinkii wax muujinayey ha siiyo risigooda iyo kiswadooda ha siiyo waxa weeye wixii awoodiisa ayuu bixinayaa markaasuu dha ilaahay laa tukallafu lama shaqay maayo nafsu naf ilaa wuscaha daaqadeeda mooye laa tulaara ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yaysan dhibin waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa waladkeeda sababkiisa yaysan wax ku dhibin haweentii wax muujinaysay la dooni maayo inay ilmahaas ay dhashay sababtooda inay aabbaha dhalay ku dhigta lama rabo oo masalan ba waxyaabo markaasi oo ka sarreeya wixii lagu muuji jiray iyo inay markaasi qofkaas waxa siinaayo ujrada siinaayo inay dhibaatooyin kale iyo afxumo iyo u geysato la dooni maayo laa tulaara markii la yidhaahdo weeye yaysan dhibin ow dha ilaahay waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa waladkeeda sababkiisa walaa mawluudun lahu mid wax loo dhala ma dhibin biwaladii bisaabi waladihi weladkiisa sababkiisa oo waxa weeye markaasi inuu haweentii ou markaasi wixii uu u diido ama uu aflagaadeeyo ama markaasi waxa weeye wixii lagu ballamay ujradii wax ka nuqsaansan uu siiyo ayagana la dooni maayo waxaa kaloo la akriyaa ina la majhuuliyo layidhaha laa tudaaru la yidhaha markaas laa tudaaru yaan la dhibina u dhah ilaahay ay noqonaysaa markaas waalidatu mid wax dhashay biwaladiha bisababi waladiha weladkeeda sababkiisa ayaan loo dhigay oo masalada waxa weye in lugmada lagu dirqiyo wey markay diido oo kale ayadoo laakiin waxa weeye qeyrkeeda la helaayo ilmuhana ay aqbaleen sidii shuruuddii hadda aan soo maraynay meesha ay joogto ilmu aabuhuna markaas muusir uu yahay amase waxa weeye weladkaanu maal uu leeyahay weye haddii laakiin intaasu aysan jirin hooyada waa lagu igraahayaa anigu inay nuujiso inay nafteeda ay ku nuujiso ama markaas ay u kirayso qof markaasi nuujiya weye marka markaa waxaa weye laa tulaaru iyaan la dhigin waalidatu mid wax dhasho biwaladiha bisababi waladiha waladkeeda sababkiisa walaa mawluudin lahu walaa yulaaru iyaan la dhigin mawluudin lahu kii loo dhalay biwaladihi bisaabi waladihi waladkii sababkiisa dhibka markaasi aabbaha la dhibaayane waa in lagu kallifaa wax awoodiisa ka sarreeya weeye iyo maaragtay weladkii oo la layaco weeye waxyaaba noocaas wa cala waarisi kan wax dhaxlay waxaa korkiisa waariskaa waxaa waarisul abi weeye aabbaha mid ka dhaxlay waa sabigiyaa yidhi laakiin waxaa weeye sabiga ha loola jeeda laakiin weligiisaa laga doonayaa ilaan sabigu tasaruf ma leh oo haddii markaasi weladkaanu ou maal uu leeyahay oo loogaga dhintay maalkaas weligiisa ayaa ka tasarufaayo ishada ka bixinaayo haddii uusan wax haysanne waarisku asagaa bixinaayo wa calal waarisi kii dhaxlay waxaa korkiisa mislu daalika kaas lasoo sheegay masalkiisa waxa aabbaha ee ay ka doonayaan ama markaas u waajibay haweenka wax nuujinayo oo risad iyo kaswadi ah fa in araadaa hadday dha ilaahay labada waalid aabbihii iyo hooyadii fisaalan dha ilaahay ilaan hadda ilaahay waxauna soo dhaay yurdicna awlaadahunna xawlayna kaamilayni hadda meeshu waxaa waaye hooyadii iyo aabihii waxay rabaan canuga in laga gooyo asagoon laba sano gaarin fa in araadaa hadday doonaan labadi waalidow ilaahay fisaalan goyn tadaaman lahu qabla alxawleyn weeye can faraadin usoo qadiro qadaro ah, fisaalkaasoo saadiran kasoo fulay can taraabin isu raalli ahaansho oo minhumaa labada waalid xaggooda ka ahaatay iyo watashaawurin isla showrow dha ilaahay falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda maaha hooyadii aabaha waxay maslaxa u arkeen canugaa naaska in laga gooyo isagoon laba sano gaari maxaa waxaa dhici karta hooyadii masalanba uur uu kusoo baxo ama markaas ay mashaqa la kulaynto ay qandho iyo cudurro waxyaabahaas ay ku dhacaan ousan sii xamili karin ilmaha inay nuujiso haddii marka masalan ba hadda arrintaasu ay jirto hadday doonaan goon weeye oo ka timida isu raadli ahaansho iyo shawr dhexdooda ah maslaxatu sawi yaa la fiiriyey ama maslaxada markaasi hooyada ayaa la fiiriyey falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan laakiin waxaa shardi ah in laysku waafaqo ee naagtu inay iyadu keligood ilmaana il kaligeed ilmaana iska goyso iyadoon aabuhu ku raacsanayn ma banaana aabbaha keligiisna asagu idoon hooyada ku raacsanayn asaguna hooyada kuma qasbi karaayo naagka goyma dhihi karo waxa weeye hadday labadooda qof ay tirahdo waa laga goynaa qofna laga goymaayo ay tidhaahdo waxaa xukunku raacaya qofka laga goymaayo tiri maxaa yeele aslu shareeca ayaa sidaas ahay tana maslaxay ahaaday marka haddii waxa weeye itifaaq uu dhici waayo qofkii aslu sharci ku taagan ayaa la raacayaa wayn aradtum doonaysiin doonaysiinood ilaahay waxaa ilaahay la khidaabayaa ilmaha waxaa weeye aabbaa'doodii wain aradtum doonaysiin doonaysiinood ilaahay an tastarlicuu inaad u nuugma dalagtiin awlaadakum awlaadiina maraayaca kayr alwaalidaad weeye naaga wax muujiye oo kuu dhala aan ahaynin falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahnowdh ilaahay idaa sallamtu markaad u sallimtiin haweenkaas maa aataytum waxaad doonteen waxaad doonteen aad siisiin weye o ijr ah idaa sallamtum markaad u sallimtiin maa aataytum waxaad doonteen aad siisiin oo bilmacruufi si macruufowdh ilaahay wataqullaha laka cabsadowdh ilaahay waa lagu ogaadowdh ilaahay an allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allihi caalim ku aynayo hadda meeshaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala haddaad doonaysiin ow ilaahay aabba'diiow inaad u nuugna galatiin owlaadiina naago oo kuwa dhala aanan ahaynin falaa junaaxa dembi calaykum korki alayhim falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maanow ilaahay waa goorme idaa sallamtum markaad u sallimtiin maa aataytum waxaad doonteen inaad siisiinow ilaahay bilmacruufi si macruuf si jamiilo wey naftaadu iday ku dhiib tahay la siiyo saasaa loola jeedaa marka hadda idaa salamtum taanu hadda shardi maahan baa layidhi ijaarada inay ku ansaxdo qofka in horay waxa laga siiyo shardi maahan baa layidhi waxa weeye bayaanu lil akmal weeye sida kaamilka ayaa la caddaynayaa maxaa yeele hadda haqoyintaan indaad la heshiisoo bishi intaasaan ku sii inaad u hormaraysa bisha waxa weeye waajib kugu noqon mayso laakiin sida agmalkaa oo wanaagsanaa saas maxaa yeele tacjiilku waa adyabu adyabu linufuusihim aa layidhi haddii lacagta loo dedejiyo hore loosii siiyo qalbigooda saas ayaa maaragtay ku dhiib ahaansho badan saasaa loola jeedaa maadaama masaakiin ay yihiin in wixii loosii hormariya ayaa fiican sida maharka iyo oo kaleentood naagaha in loosii hormariyaa fiican wattaqullaha alla ka cabsadow ilaahay wa lamuu ogaadana an allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun alii maaragtaya ah, caalimku ag inuu yahay ilahay wax ka qarsoon aysan jirin halkaas marka waxaanu ugaga baxnay axkaamtii oo nuugmada rilaaca ayaanu ugaga baxnay meeshaan waxaynu ka gelaynaa ciddada la yidhaha ciddatul wafaad axkaamta ay yeelanayso alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaala waladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo oo minkum idinka idinka mid ahowdha ilaahay oo wayadaruuna ka tegaayo aswaajan haween yatarabasna iyay koranaayaan haweenkaasu bianfusihim naftooday dha ilaahay arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo bimacnaa yamuutuuna weeye oo minkum idinka idinka mid ah mu'miniinta ahow dha ilaahay wayadaruuna ka tegaayow dha ilaahay aswaajan haween oo qofku waa dhinta ragga ahay haween ayuu ka tegay oo adnuhu uga tegey haweenkaas ilaahay wuxuu dhahay yatarabasna way koranayaan macnaha hadda meeshaan liyatarabasna weeye oo hadda khabarkaanu bimacna alamar weeye isaguna amar oo waajiba weeye ha sugaano weeye naaguhu haka joogaano oo haka joogaano markaasi nikaax iyo amuuro dhowr ha ka joogaano weeye marka alla uu leedahay subxaanau watacaala yatarabasna way koranayaan amba way sabrayaanna waa la yidhaahdaa bianfusihina naftooda naftooda ayay markaasay koranayaan weeye nikaaxay ka joogayaan weeye iyo wixii kaleentoodo markaasi ixdaadka jebinaayey naagtu inay basaasto oy markaasi asay ay qaado ayay markaas ka joogayaan arbacata ashurin afar biloodow ilaahay iyo waa cashran toban maalmood afar bilood iyo toban maalmood macal habeenadii waa ku jiraan weye laakiin hadda xuubkan waxa weeye naagaha aan uurka lahayn weeye naagaha uurkale ayaga ciddadoodu walcul xamli lehe waaye suuratu dalaqan hadii ilahay ilahay ugu tegi doonaa weeye addoontu ayaguna nis ayay noqonaysaa haddii loo nisbeeyo midaan oo markaasi waxa weye laga dhinto xaa-ilada oo aan ilmo uurkeeda ku jirin ayagana waxay noqonaysaa laba bilood iyo shan maalmood ayay noqonaysaa addoontani oo saasay noqonaysaa naagaha marka haddii waxa weeye uur ay leeyihiin uurkaas ayay sugayaano haddii hadda ninkoodu uu dhinto ee markii ninkii uu dhintay isla markii saaca daqiiqad kabacdi haweenta hadday dhasho waxa weeye wax la yidhaahdo asariq ay qaadayso ma jirto oo markaasi ixdaad wax la yidhaha amba basaasid ma qaadayso ama waxa sayda loo yaqaano haddii masalan hadda uurkeedii hadda bilow ah ninka ou dhintane ilaa uurkaas ay ka dejiso ayay sugaysaa ee hadda afar bilood iyo toban maalmood loo fiirin maayo naagaha marka waxa weeye xaamilada ayaga ciddadooda waxay ku xiran tahay waxaa la yidhaha walculxamli uurka inay dejiyaanay ku xiran yihiin xataa hadday addoon yihiin walculxamli haddii waxa weeye naag kasta oo markaasi ciddo qaadaysa ha noqoto midaan ixdaadka loo qaadayo wafaadka amase qeyrkeedii naagta haddayba uur leedahay isku xugun weeye ciddadeedu waxay ku dhamaanaysaa waxa la yidhaha walcul xamli ayay ku dhamaanaysaa wax kala ma jiraan weye marka hadda aayadatan aayad kaleynu ku tegi doonaa laakiin hadda waxa weeye aayaddatan ayaa xukunkeeda la qaadanayaa aayadda kaleentood waa mansuuq weeye oo waxaa laga nasakhay xagga axkaamtaa laga nasakhay laakiin tilaabadeeda lama nasakhin oo waa joogtaa ayadana markaasi marna ayaanu ku tegaynaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa idaa waktigii balaqna ay gaaraan haweenkii ajalahunna ajalkooda ay gaaraan haweenka oo waxa weeye cidatulwafaadka ku jiray ayaa waxa weeye waxaa go-ay muddadii ay sugaayeen ayaa go-day oo ay basaasta ay qaadaayeen ama asayda ay qaadaayeenoo afartii bilood iyo tobankii ayaa dhammaatay falaa junaaxa dembigow dha ilaahay calaykum korkiina ma ahan ilaahay wuxuu la khidaabayaa dadkii owniyada u ahaa ee weliyaashood ahay fii maakii facalna ay ku falaan haweenkaasu fii anfusihim naftooda ay ku falaan waxaas waxaa weeye inay isi ziineeyaan oy dhar qurxan ay qaataan wa tacarudi lilkhidaab ragga markaasi inay la sheekaystaanoo raggu markaasi waxa weeye ay wada hadlaan ayagoo si nidaam sharciga u hadlaayo masalan xagga waxyaabaha shukaansiga loo yaqaano inay galaan waxa weeye wax dembiya ah korkooda ma aha ilaan waxyaabihii hadda laga doonaayo maanic ay ka reebaayey meesha waa ka dhammaaday markaasuu dha ilaahay bil macruufi si maxruufoo sharciga ku wanaagsan ee haweentu hadda haddee cuddada hadday ka baxdo markaasi hadee isqurxintan iyo ragga ay la hadlayso si sharci darro ah oo diinta ogolaynin looma baano taas waxaa loo baahan yahay arrintaanu sharci bay leedahay wax kasta shareecada wax loo raacay leeyihi ninka haween ragga iyo haweenku hadday israbaan nidaam loo maraya ayaa jira oo diinteenna islaamku ay caddaysay marka taas baa loo maraya bilmacruuf waxa ilaahay leeyahy saas weeye waxaa la diidayaa si markaasi waxa weeye xadgudubahoo shareecada ku xun ayaa la diidayaa weeye maxaa yeele dad badanoo wax magarata ah ayaa waxa weeye hadalkooda amase amuurahaas markay aasaasayaan ayaa si sharci darro ah ku wada socda weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fa idaa balagna markay gaaraan ajalahunna ajalkooda oo waktigooda uu dhammaado falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma anowdha ilaahay fii maa kii facalna ay ku falaan fii anfusihina naftooda ilahay bilmacruufi si macruuf wallaahu allowdha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihii caalimku weeye daahir iyo baadin ilaahay cid walba waxay samaynaysa waa ogyahay qofkii hadda markaa si wanaag ku socota waxay u tahay wacdi ayay u tahay ilahay khayr u yabuu hayaa qofka xumaan ku socotane waxay u tahay waciiday u tahay rag iyo haweenba siday yihiin weeye marka hadda waxaa loo baahan yahay arrintaasu inay ku dhacdo si wanaaga wanaagahoo khayra ay ku dhacdo oo haddii masalan ba hadda dadku ragga iyo haweenku wada hadlayaan si wanaaga ayaa loo baahan yahay haddii haweentu markaasi ciddo ay qaado waxaa la rabaa si sharciga waafaqsan inay asayda ay ku qaadaa la rabaa asayda hadda waa waxyaabaha hadda soomaalidu yaqaaniin waxyaaba badan oo qofka haweenka haddii masalan asay ay sido ka reeban baa jira waxaa ka reeban dhiibka barafuunka waxa carfa ka reeban waxaa kaloo ka reeban markaasi ragga inay shukaansato oy markaas sidaada noo imaanaysa si sariixa markaasi waxa weeye ay u gasho arrintaas ayaa ka reeban amba iyada laftirkeeda waxa weye si sariixa wax loogu sheego waxaa ka reeban waxyaabaha markaasi jirkeeda tarafuga u keenaayo raaxada u keenaaya sida masalanba waxaa weeye saliidda oo kaleentood oo madaxa ay marsato saliidda waxaa weeye jirka way marsakadaysaa intiisa kale laakiin madaxa ma banaana madaxa in saliid haweentu ay marsato xaaraam weeye dadka qaarkood baa markaasi waxay leeyihin haddii lacalla dhibaato ay markaasi madaxa ay ka haysato oo markaasi qofkii khatar uu ku jiro khatartaas waxaa loo baahan yahay in markaasi dadka adibadaahu ay caddeeyaan haddii ay yidhaahdaan qofkan ilaa madaxeeda saliid ay mariso mooyaane haddaan madaxeeda aysan saliid marin khatar oo weyn maral iyo dhibaato ayaa uga imaan karaysa haddii ay yidhaahdaan waa loo fasaxayaa habeenkii way marsanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa ilmaha masalan ba hadda kuusha oo kalantoodii waxyaabahaas haddii cuur ay ka qabto waxa weeye oo kuushaasaa u fiican la yidhaahdo habeenkii way marsanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa waa markii daruuraas ay keento laakiin qofku inuu isaga iska cabirto oo markaas isaga in iska cabirto oo yidhaahda aniga hadda xoogaa madaxaan saaska ahaye sariiraan iska marsanaya arrintaas ma banaano waxaa shardi ah marka hore dadka adibadaa ah oo markaasi xanuunada iyo waxyaabaha khatarta keenaaya dhakaatiirta ku takhasustay inay yidhaahdaan qofkaan haddii aan waxaas loo marin amaysanna waxa weye saliid marin waxa weeye kama ka ayman mayso oo waxa weye dhibaatada kasoo gaaraysa aydaysan dhakhaatiirtu aysan dhihin qofku wax iska ulajeedadiisa isagu waxu raba kama fushan karo waana iskama gaari karaayo taas marka dadka qaarkiisaa ku khatar maayo waxaa la rabaa qof markaasi khibrale inuu yidhaahdo qofkaan haddii uusan saliid marsanin madaxa qofkaan waxa weeye dhibaatada soo gaaraysa inuu yidhaahaa la rabaa laakiin qofka gaan iskama gaari kara isaga alla marka uu yihi subxaana wa tacaala waxay ku falaan naftooda macruuf haddana alla wuxuu yihi walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma ahan raggi baa ilaahay la khidaabayaa walaa junaaxa dembi calaykum warkiina ma ahan fii maa fii carartum aad u sarbeebtiin bihi maaga oo min khidbati nisaa'i haweenka duunisooda ah haweenka laga dhintay ee cuddada ku jira hadallo oo sarbeeba waa dhihi kartiin oo markaasi shukaansi markaasi eh, ah laakiin sarbeeba walaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma anowdh ilaahay fii maa kii carartum ay u sarbeebtiin bihi maaga oo min khidbati nisaa'i haweenka doonisood ah maxay tahay arrintaasu masalanba waa inuu yidhahdo masalanba inaki la jamiilatun ou dhahay naagtibi wuxuu leeyahy waa qurux badan tahay waman yajidu mislaki adoo kale ayaa heli kara wa rubba raadin fiiki dad badan ayaa ku raadinaya waxyaaba noocaasa oo waxa weeye sinaan hadda aan u ahaynin arintoosa u ahaynin isla markaasina adana sina loo dhihi karo ninkaanu naagtu ay u dhani karta inuu rabyo waa laysu baneeyey halahaas o amase ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala agnantum aad ku qarinaysiin fii anfusikum naftiina waxa qalbiga idinkaga jiro naagtan nikaaxeeda ah ayagana waxa weeye qalbiga waxaas ku jira laydinma haysa naagta idoo cuddo ku jirta oo amase agnantum aad ku qarisiin ilaahi fii anfusikum naftiina aad ku qarisiin oo ah inaad nikaaxooda uqasdaysaan alla wuxuu yihi calima allaahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruunahu una haweenkaas inaad xusaysiin ood ka sheekaynaysiin qalbiga iyo lisaankaba oo doonaysiin oodan ka sabrayna fa abaaxa lakum attaxriil markaasaa ilaahay adinkana tarbeeba u idiin baneeyey haddee shibha laga wadeela haddii la yidhaahdo dadka xoogaa culaysay ku noqonaysaa allana ummadiisa waa u naxariis badan yaha markaasuu dha ilaahay calimallaahu alla waa ogaaday anakum idinku satadkuruunahuna haweenkaas inaad xusaysiin ood markaa ka sheekeyhaysiin markaasaa ilaahay tacriidow idiin baneeyey walaakin kalkeeda laa tuwaaciduuhuna ha isugu yaboohina ilaahay siran nikaax ha isugu yaboohina laa tuwaaciduuhuna siran nikaaxaa loola jeeda ha isugu yaboohina ilaa an taquuluu inaad uga qowshaan mooyaane qawlan qowl qowlkaasoo macruufa wanaagsan oo sharciga midka ku wanaagsan oo kaan hadda sheegaynay oo taxriilkaasa marka nikaax in loo yabooho waa ku guursanaa la yidhaahdo taas uma banaana marka waxaa weeye sirna waxaa looga cabiray Eh, waxaa weye horta jamaaca loola jeedaa arrintaasna shalay ku dhacdaa marka sidaas ayaa loogaga cabiray marka intaas ayaa laysu baneeyey laakiin wixii intaas ka ziyaadaa shareecadu ma ogola in markaasi loo geysa haweenkii ayagana waxa weeye inay dhankaas wax ka badan wax ku raadiyaan maana waa inay dhowrsadaan baa la doonaya ilaa an taquulu ilaa laakine an taquuluu in ugu qawshaan qawlan qawlow ilaahi qowlkaasoo macruufan wanaagsan falakum dalika arrintaas waa iska leedihiin marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallah subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu